بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسمة qaybintii buu baab yahay qaybinta xoolaha la qaybinayo waa halkan loogu sheegay maxaa yeelay qaadigu oo baabkii qadaaga looga dambaysiiyey maxaa yeelay qaadigu kama maarmo inuu helo qof qaybiya ah oo xoolaha dadka u qaybiya xoolaha laisku leeyahay bal ee qaasimka waxaaba dhici karta inuu noqdo sida xaakimka oo kale oo meelaha qaar asagaaba dacwadii qismada oogaya oo bayinadii dhegaysanaya oo markaa xukumaya sida noo imaan doonta insha allahu tacaala marka calaaqa weyn baa ka dhexaysa qadaagii iyo qismadii waxaana asal waa qismada qabla اlijmac qowl اllahi jala wacala waidaa xadara alqismata ululqurba waاlyataama wاlmasaakiin farsuquuhum minhu waquluu lahum qowla macruufa waa qismadii dhaxalka iyo xadiidka nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam ashufcatu fi ma lam yuqsam yani shufcadu waxay gelaysaa wixii aynan qaybigelin waxaan la qaybinin bay shafacadu gelaysaa nabigana calayhi salaatu wasalaam hanaa'imta uu qaybin jiray haalimiinta waana loo baahan yahay qismada oo si qof kasta oo dadkii shuraakada ahaa ee xoolaha isku lahaa uu u helo qaybtiisii u madax bannaan yahay suu doonoo ka yeelayo isla markaana uu ka badbaado wadaag xumida iyo waxa weeye in shaygii dee gacmihii isku dabamaraan taasina dhib baa ugu sugan qofkii waa marka min baabi isaalati darar bay soo gelaysaa qaacidadii ahayd addararu yuzaal qad yaqsimu qad waxaa la arkaa yaqsimu inay qaybiyaan ashurakaa'u shurakadu inay qaybsadaan xoolihii ay isku lahaayeen oy naftooda u qaybsadaan aw amase mansuubuhum kay dhisteen ayagu doorteen aw amase mansuubulimaam imaamka kuu dhisay ou doortay inuu markaa u qaybiya ayaa dhici karta oo macnaha bannaan oo jaa'isa ah. qismadii waxa weeye xoolaha la qaybinayay dadkii shuraakada ah ee xoolaha isku lahaa ayagu laftirkoodu way qaybsan karaan maxaa yeel xaqa ayagaa iskale waxaa kaloo qaybin kara qof wakiilkooda ayagu ay doorteen oo mansuubkoodii ah oo ayagu dhisteen waxaa kale oo qaybin kara imaamka miduu dhisay oo uu dooray ama imaamka ama muxakam qad waxaa la arkaa yaqsimu inay qaybiyaan ashurakaau shurakadii xoolaha isku lahaa aw mase mansuubuhum kii ay dhisteen aw mase mansuubulimaam imaamkuu dhisay wa shardu mansuubi imaamku dhisay ee qismada u dhisay waxaa shardigiisu uu yahay dakarun lab xurun oo xor ah cadlun oo caadil ah yaclamu yaqaana almisaaxata cabirka walxisaaba iyo xisaabta fain kaana hadduu ku sugan yahay fiihaa qismadii taqwiimun qiimayn wajaba waxaa waajib ah qaasimaani laba qaybiye in la helo wa ilaa haddii kale ooy qiimayni ku sugnayn qismadii faqaasimun hal qaybiyaa ku filan wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye laba qaybiyaa loo baahan yahay markuu imaamku uu dhisayo nin qaasim ah oo dadka xoolaha u qaybiya oo xagga dawladda ka socda waxaa loo shardiyaa inuu yahay nin lab ah oo waxaa kaa baxay haweeney xor inuu yahay waxaa kaa baxay addoonkii cadli inuu yahay waxaa kaa baxay faasiqii maxaa yeele intanba ahlulwilaayaat ma aha qismaduna waa wilaayo wilaayay u waaya sidoo kale waxaa loo shardiyaa inuu garanayo cabirka sida wax loo cabiro almisaaxa waa cabirkii dhulkii in la cabiro oo la mitriyo walxisaab cilmiga xisaabtan waa inuu garanayo haddii qismadii ay qiimayn soo gelayso sida noo imaan doonta waxaa waajib ah laba qaybiye inay ku kulmaan qismadii oo hal nin keligii ma qaybin karo sababtoo ah waxa weeye cadad baa loo baahan yahay qiimaynta maxaa yeele qiimayntu waa nooc shahaado ah oo laga markhaati kacaya shaygan qiimihiisu inuu intaa yahay marka shahaadada nisaabkeedana waxaa u yar labo marka laba waa in la helaa xoolaha marka laga markhaati kacayo laba shaahid ayaa loo bahanya marka tanna waa sidoo kale haddii kale laakiin oo qismadii ayna qiimayn soo gelaynin hal qaasin baa ku filan hal qaasin baa ku filan qowl badan culey maya laba ayaa ku filan sida muqawimiintii o kale wax qiimaynaya wa shardu mansuubihi imaamka kuu dhisay ee u oogay waxa weye qaybintii shardigiisu waxa weye bimacnaa shuruuddiisu waxa weye mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacum ay shuruuddu baa looga jeedaaye imaamka kuu u dhisay qismada dakarun lab inuu yahay baa shardi a xurun xor ah cadilun caadila yaclamu garnaya almisaaxata cabirka walxisaab xisaabti fain kaana hadduu ku sugan yahay fiiha qismadii taqwiimun qiimayn wajaba waxaa waajibaya qaasimaani laba qaybiye wailaa hadii kale oo qiimaynaysan soo gelaynin qismadii faqaasimun hal qaybiyaa ku filan wafii qowli qowlba wuxuu leeyay inaani labaa ku filan walilimaami imaamkii waxa uu xaq u leeyahay jaclulqaasimi kii qaybinaya inuu ka dhigo xaakiman mid xaakimaho oo garsooro ka ah fi taqwiimi qiimayntii fayacmalu kolkaa wuxuu ku camalfali fiihi taqwiimkii bicadlayni laba nin oo cadlayn ah oo caadil ah wayaqsimuuna qaybin asagaa laftirkiisaa qaybin imaamkii ninkii qaasimka ahaa xaakimuu ka dhigi karaa nin garsooro ahoo xagga qiimaynta u qaabishan oo marka markuu wax qiimaynayo ninka xaakimka ah ee waxa weeye qaadigu uu oogay wuxuu ku camalfalayaa markay qiimayn noqoto laba nin oo cadlayn ah ayuu weydiinayaa shaygan qiimihiisa marka qowlkoodu ku camalfalayaa isla markaana asagaa waxa weye tawalinaya qismadii oo qaybinaya wayajcal wuu yeelaya alimaam imaamkii risqa mansuubii kii ee uu dhisay biilkiisa iyo mushaarkiisa wuxuu ka yeelayaa min baytilmaali baytilmaalkii muslimiintu ka bixinaya fain lam yakun hadduusan baytilmaalkii jirinba ama waxba uusan xoolo eh, lahayn oo xoolihii ka maran yahay ama wax ku filan uusan oolin fa ujratu mushqaayadiisa kaa waxa weeye imaamku qaasimku ka dhigay mushqaayadiisu cala shurakaa'i kuwii xoolaha isku lahaa buu saaran yahay fain istaajaruuhu hadday kiraystaan oo magacaabo kullun mid walba qadran qadar uu magacaabo lazimahu wuu ku waajibayaa wailaa haddii kale faاlujratu mushqaayadii muwasacatun mid lagu qaybiye weeye cala alxisasi waxa weeye sadadka say u kala lahaayeen ama say xoolahan u kala lahaayeen ayaa ujradii loogu qaybinayaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu alujratu ujradii muwazacatu waxaa lagu qaybinaya cala ru'uusi madaxyadii wuxuu idhi kaa imaamku uu oogay ee mansuubkiisa ah ee u dhisay qismada mushaharkiisa wuxuu ka bixinayaa baytimaalka muslimiinta ilan maslaxo caama muslimiinta ayuu ka shaqaynayaa waa haddii uusan tabaruc ku shaqaynaynin waa waajib marka in laga bixiyo baytimaalka muslimiinta haddii baytulmaalka muslimiinta uusan jirin ama xoolo ku filan aan laga helayn marka ayada ah mushqaayadiisa waxaa lagu leeyahay dadka xoolaha loo qaybinaya shurakada ah dadkaas ayaa mushqaayadiis ka bixinaya haddaba hadday soo kiraystaan shurakadani hadday nin qaasima soo kiraystaan oo ay waxa weeye u magacaabaan mushqaayad nin walba oo shurakadii ka mid ah intaasaan ku siin buuhi qadar baan ku siin buuhi waa waajib qadarka inuu bixiyo ayadoon loo egayn xisastooda nin walba intii uu magacaabay buu siinaya nin wuxuu ihi kun baan ku siin nin wuxuu ihi shan boqol baan ku siin nin wuxuu ihi laba boqol baan ku siin ninba intuu u magacaabay ayuu bixin hadhow waa la iskugu dari waana la siinaya ayadoon xisooyinkooda loo eegayn haddii mid walba uusan qadar magacaabine ujro muطlaqah ay sheegaan waxa weeye intaasaan ku siinaynaa bay dheheen kulligoodba intaasa kun baan ku siinaynaa bay tusaale ahaan ujradaas waxaa lagu qaybinayaa raggaa shurakada ah cala alxisas macnaha mid kasta intuu ku xoolahan ayaa kaga soo hagaagaysa ujradii tusaale ahaan ninkan wuxuu qaybinayaa dhul ayuu qaybinayaa saddex nin midinis buu leeyahay dhulkaas midana wuxuu leeyahay ulu saddex meelood meel midana wuxuu leeyahay sudus lix meelood meel waaya haddaba saaxibu annis ninkii niski iska lahaa ujrada niskeedu bixinaya saaxibu uluna ujrada uludkeedu bixinaya saaxibu sudusna ujrada lix meelood bixinaya haddii tusaale ahaan ujradu ahayd lix boqol kii lahaa dhulka wuxuu bixinayaa saddex boqol kii lahaana laba boqol kii lahaana boqol saasay u qaybsanaya waaya qowlka muctamadka waa kaas qowl wuxuu leeyahay maye ujrada waxaa lagu qaybinaya cala ru'uus madaxyadooda waa saddex nin soo maah saddex isleegma loo qaybinaya min laba boqol laba boqol laba boqol ayay u bixinayaan la eegi leeyahay waaya dariiqadan mu'alifku inoo sheegay ee waxa weeye labadaa qowl la geliyey masaladii qowlka muctamadka cala alxisasleh iyo qowlkaa laga xoog badan yahay cala aru'uus waa ariiqatu lmaraawisa maraawisadaa sheegay ciraaqiyiinta dariiqadoodana waxaa weeye qowlkaa hore may jasmiyeen waxay leeyihiin cala alxisas unbaa lagu qaybinaya qowlka kale mayna sheeginba waayahay wayajcalu اlimaamu imaamkii uu ka bixinaya risqa mansuubii kii uu dhisay mushaharkiisa min bayt اlmaali bayt اlmaalkii uu ka bixinayaa fain lam yakun baytulmaalkii hadduusan jirin faujratuhu mushqaayadiisu ka waxa weeye mansuubka imaamka ah cala ashurakaa'i raggii xoolaha isku lahaa ayay saaran tahay fain istaajaruu hadday soo kiraystaan shurakadii hu qaasimkii oo wasamaa uu magacaabo kullun mid walba qadran qadar uu magacaabo qadar lacag uu magacaabo oo xaggiisa ka magacaabo laazimow intaa uu magacaabaas mid kasta ku laazimaysa wailaa haddii kale oo mid walba qadar mucayana uusan magacaabine hal lacag unay u sheegaan falujratu mushqaayadaas muwasacatun waxaa lagu qaybinayaa oo musharakadii loogu qaybinayaa cala alxisasi intay xoolaha u kala lahaayeen nin walba intuu ka lahaa wixii kaga soo hagaagaya ayuu bixinayaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye waxaa lagu qaybinayaa cala madaxyada madaxyadoodu maa lagu qaybinayaa uma dabeetana maa caduma wixii u weynaado addararu dhibku fii qismatihi qaybintiisa wadalika miaal ka jawharatin sida jawharad weeye wa hawbin iyo maro labadaasiba nafiisayna yihiin laba qaali ah oo aad u heer sarreeya wa zawjay khufin iyo khuf beerkii in alaba hadduu dalbado in alaba shurakaau shurakadii hadday dalbadaan kulluhum dhammaantood qismatahu in loo qaybiyo shaygaas waxa weye dhibkuu ku jiro qaybintiisa kulluhum dhammaantood haday dalbadaan lam yujiibhum qaadi qaadigu ajiibi maayo ka yeeli maayo walaa yamnacum u diidi maayo in qasamuu hadday qaybinayaan bianfusihim naftooda ay ku qaybsanayaan waase goorma markuusan u diidaynin in lam tabdulwa haddaysan burin manfacatu shaygaa manfacadiisu wadalika miaalka sayfin sida seef weeye yugsaru la jebinayo wuxuu ku yidhi wax waloo haddii la qaybiyo dhib u ka dhalanayo weliba dibka ka dhalanayu yahay dhib weyn eh, sida maalan oo kale jawhar nafiis ah waa macdan nafiisa ah oo haddii la kala jajabiyo waxaa way qiimo beelaysa ama qiimaheedu yaraanayo ama mar qaali ah oo haddii la kala gooyo qiimaheedu uu yaraanayo maalan cumaamad ama go' haddii la kala gooyo ama go' shaal ah, haddii la kala gooyo nafcigiisii baa yaraanaya iyo dheeftiisii ama beer uf ah waa yani ufka labadiisii waxa weeye kabood labadii kabood ee beerka isku ahaa wey haddii la kala qaado tii midigta iyo tii bidixdahayd dee waxa wey macno beelaysaa ila mid yani kakala kama kaaftoomayo manaa labada waa la wada xidhaa mar haddii shaygaas qaybintiisu dhib weyn ku sugan yahay hadday dalbadaan shurakadii in loo qaybiyo dhammaantood ay dalbadaan adigu ajiibi maayo maxaa yeelay qaybintaas waa nooc nacasnimo ah safah weeyaan waa fudayd una diidi maayo haddii ay ayagu naftirkooda ay qaybsanayaan ayagu laftooda hadday qaybsanayaan u diidi maayo waa haddii shayga manfacadiisa aysan buraynin oo bilkulliya manfacadii aysan buraynin sida maalan oo kale seef la kala jajabsanayo seeftu waxay manfac weyn ku leedahay in la daayo oo seefnimo loo isticmaalo haddii la jajabiyo manfacadeedii maqsuudka ahayd ayaa meesha ka baxaysa ma buriyeysa manfacadoo dhan laakiin manfacadii muhiimkeed baa meesha ka baxaysa laakiin waxay noqon kartaa mindiyo ayay isku bedeli kartaa yaryar oo wax lagu goosgoosto waaya si un baa loo dheefsan karaa qaadigu u diidi maayo middaas seefta hadday jajabsanayan kala gogoosanayaan u diidi maayo kana yeeli mahayo maxaa yeele daacatu maal baa ku jira oo macnaha isagu eh, qaybin maayo uma dabeetana maa cadama wixii weynaado adararu dhibku fii qismatihi qaybintiisa wadalika miaal ka jawharati sida jawhar wey wahoobin maro nafiisayn oo qaali ah wazawjay khufin khuf beerkii in alaba hadday dalbadaan ashurakaau shurakadii kulluhum dhammaantood qismatahu qaybintiisa lam yujibhum lqaadi qaadigu ka yeeli maayo oo ajiibi maayo asagoo u qaybin maayo walaa yamnacum ayagana uu diidi maayo in qasama hadday ay uga qaybsanayaan bianfusihim naftooda ku qaybsanayaan in lam tabtuluu haddaysan buraynin manfacatu shayga manfacadiisu kulliye ahaanba inaysan u buraynin wadalika miaal ka sayfin sida seef weeye yugsaru la jajabsanayo oo la kala jabinayo wamaa shaygii yabtulu uu buraya nafcuhu nafcigiisii almaqsuudi ee maqsuudka ahaa wadalika miaal ka xamaamin sida biyo kululayskii weeye wataaxunatin iyo dhagax shiidkii xamaamka iyo taaxuunadaasoo sagiirayna yaryar laa yujaabu la ajiibi maayo aalibu qismatihi qaybintiisa kii dalbaday i asax muctamad haddaan qabanno fain amkan hadday suuroodo jacluhu in laga dhigo xamaamayni laba xamaam ujiiba waa la ajiibayaa waxa nafcigiisi maqsuudkaa uu burayo haddii la qaybiyo sida xamaam yar iyo dhagaxshiid baalkan daaxuunka waxa wey labada dhagaxee inta lasdul saaro ee raashinka lagu ridqo ee waagi hore la isticmaali jiray saa yani la wareeji jiray midna dhulku ku sugan yahay oo dhulku waxa weeye ku jira mid kalena wuu dul saaran yahay waa kala wareejinayo marka raashinka lagu ridqi jiray waa xilliga dee aan isticmaali jirin makiinadan raashinka lagu ridqo marka daaxuun yar dhagaxshiidka yarka ah iyo xamaamka yarka haddii la dhaho oy labana isku leeyihin oo ay dhahaan noo kala qaybi xamaamkii iyo daaxuunki yaraa hadduu midkood uu dalbado midkood hadduu dalbado in loo qaybiyo qaadigu ka dhegaysan maayo ajiibi maayo maxaa yeele kii kale ayuu dhib ugu sugan yahay nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam laa darar walaa diraar yani dhib ma jiro xadiidkan waa qaacidan waxay tilmaamaysaa aلdararu laa yuzaalu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyo dhib dhib laguma zuuliyo waaya hadduu midkood dalbado xamaamka yarkaan loo kala qaybiyo ama daaxuunka yarkaan loo kala qaybiyo laga yeeli maayo hadday suuroobaysa in xamaamkii laga dhigo laba xamaam markaa kaa dalbada in la qaybiyo waa la ajiibaya kii kalena khasbaya laba xamaamoo yaryar baa loo kala dhigaya wamaa shaygii yabdulu buriya nafcu nafcigiisa almaqsuudu ee loo qasdayey wadaalika miaalka xamaamin sida xamaam wataaxuunatin iyo shiid sagiirayn oo yar laa yujaabu la ajiibi maayo aalibu qismatii qaybintiisa kii dalbaday filasax fain amkan haddii suroodo jacluu xamaamkii laga dhigo xamaamayn laba xamaam ujiiba waa la ajiibayaa walow kaana lahu haddii u sugnaato qofkii cushru daarin guri toban meelood meeshii cushurkaasoo laa yasluxu aan u suubanin lisuknaa deegaan aan u suubanin walbaaqi intii soo hadhayna liaakhara mid kalaaba iskale falasaxu muctamad waxaa weeye ijbaaru saaxibi اlcushri cushurka kii iska lahaa in la khasbayo bialabi saaxibihi saaxiibkii dalabkiisana lagu khasbayo hadduu dalbado qaybintii duuna cagsihi taalidkeedsa maya wuxuu ku idhi laba isku leeyihiin guri oo midana uu leeyahay boqol kiiba toban cushur meelood meel buu leeyahay kalena wuxuu leeyahay intii kale oo wuxuu leeyahay toban meelood sagaal buu leeyahay ama boqolkiiba sagaashan asaga guriga iskale dabeetana midkood baa dalbaday in la qaybiyo gurigii hadduu dalbado ninkii inta badan lahaa tiscata cashar guriga boqolkiiba sagaashan lahaa hadduu dalbado kii cushurka iska lahaa waa la khasbaya kii cushurka iska laha waa la khasbaya hadduu saaxiibkiisi inta badan lahaa hadduu dalbado in la qaybiyo waaya maxaa yeelay ninkan dalabka iska leh waxa weeye guriga intiisa badan iskale wuu intifaacsanaya ninkan cushurka iskale inuu ku dhibtoonayana qaybintaas kama dhalanayso qaybinta kama dhalanaysee waxa weeye sababkiisu nasiibkiisa iska marka horeba intuu lahaabaa iska yarayd laakiin taa cagsigeeda maya oo ninkii inta badan lahaa la khasbi mahayo hadduu ninkii cushurka iska lahaa uu dalbado in loo qaybiyo maxaa yeelay ninkan cushurka iska dhib badan baa ka soo gaaraya haddii la qaybiya dhib baa ka soo gaaraya marka xoolihiisii ayuu dayacaya waa nin madax adag laga dhegaysan maayo marka isagii inta yar laha haduu dhaho han loo kala qaybiyo cushurkaygii baan doonayaa cushurkiisina de wax nafla noqon maayo marka haddii la qaybiyo isaga laga dhegaysan maayo waa nin fudud oo waxa weeye yacani eh, xoolihiisi iska dayacaya marka laga dhegaysan maayo walow kaana lahu qofkii hadduu u sugnaado cushru daarin guri eh, toban meelood meeshi laa yaslux cushurkaasaan u suubanin lisukna deganaansha qaydkaasaa muhiima cushurkaas waa inu suubanin in la degi karo waa cushur haddii la qaybiyo deegaan aan suubanin walbaaqi inta kale ee tiscata cashaarkii ah liaakhara mid kalea iska leh falasaxu muctamadu waxaa weeye ijbaaru saaxibi اlcushr ninka cushurka iska in la khasbayo bialabi saaxibihi saaxiibkii hadduu dalbado in la qaybiyo duuna cagsi taalidkeeda maya wamaa laa yacdumu wuxuusan weynayn dararuhu dhibkiisu dararuhu dhibkiisu qismatu qaybintiisu anwaacu noocyaal weeye axaduhaa noocyadaas mid ka mida waxaa weeye alqismatu in lagu qaybiyo biاlأjزaa'i qaybo wadalika miaal ka miliyin sida shay mili ahoo waxaa weeye shay milia weeye wadaarin iyo guri muttafiqati اlabniyati dhismayaasheedu isku mid yihiin wa ardin dhul mushtabihati اlأjزaa'i qaybaheedu isku eg yihiin fayujbaru waa la khasbi almumtanicu kii diidaa fatucadalu waa laisleekaysiin asihaamu qaybihii kaylan xagga miisida wawasnan xagga miisaanka wadarcan xagga dhudhunka bicadadi alansibaa'i nasiibyada ama sanadka si ay u kala leeyihiin tiradooda instawad waa haddii ansibadaas isleegyihiin wayaktubu wuu qorayaa kii qaybinayey fii kulli ruqcatin warqad walba wuxuu ku qorayaa isma shariikin waxa weeye shariig magicii nin waxa weeye xaqla ah magicii buu ku qorayaa oo amase juz-an wuxuu qorayaa juz buu qorayaa qayb ka mid ah qaybihii uu qaybiyey qaybtaasoo mumayizan ku soocan bixaddin xad ku soocan aw jihatin ama jiha ku soocan watudraju waa la gelinayaa riqaacdii ama warqadihii fii banaadiqa dhoobooyin mustawiyatin oo isla eg uma dabeetana yukhriju wuxuu soo saarayaa riqaacdii waxaa soo saaraya man lam yaxdurhaa qof aan goobjoog u ahayn wuxuu soo saarayaa ruqcatan warqad buu ku soo saarayaa cala aljuزء اlأwal juskii koobaad ayuu warqad ku soo saarayaa waase goorma in kataba alasmaa magaceeda hadduu qoray wey oo warqadaha ku qoray fayucطii dabeetana wuu siinayaa man kharaja qofkii uu soo baxay ismu magaciisa ayuu qaybtii siinayaa aw amase calى ismi zaydin zayd magacii buu ku soo saarayaa ruqcadii in kataba اlأjزaaءa أjزaadii hadduu qoray Eh, wuxuu ku yidhi wixii qismadiisu dhib weyn uusan ku sugnayn saddex nooc weeye saddex qaybood weeye eh, qismatu ajzaa iyo qismatu tacdiil iyo qismatu rad qismatu ajzaa iyo qismatu tacdiil iyo qismatu rad eh, qismatu ajzaa waa qaybo islaag in loo qaybiyo si noo doonto wixii mutashaabih ahaa qismatu lmutashaabihaatna waa qismatu tacdiilna waa ashyaa waxaa weeye qiimaha ku kala tagsan waa wax yacnii isku jinsi ah laakiin qiimaha ku kala tagsan qismatu radna waa haddii wixii la qaybinayey wax dheeraada ah uu la socdo midkood yani labadii dhinac mid baa maalan dheeraad wata maalan geed baaba ku yaalla ama ceel baa ku yaalla dhulkii dhinac kaga yaalla kaas qismatu rad baa la dhahaa oo waxaa loo celinayaa waxa weye ceelkaas qiimihii wixii kaga soo hagaagaya ayaa qofkii loo celinayaa waayahay dariiqadaas saddexda qaybood loo qaybinayo waxaa weeye dariiqatu lmaraawiza marwasiyiinta shaaficiyada ayaa iskale ciraaqiyiintuna laba nooc bay u qaybiyaan qismatu rad iyo qismatu laa radda fiiha qismo celin ay ku jirto iyo qismo celin ayna ku jirin labadaas u qaybiyaan haddaba mualifku maadaama ku socday dariiqat almaraawiza nooca koobaad waxaa weeye alqismaةu biاlأjزاء in qaybo isla-eg shaygii loo qaybiyo waxaa kaloo dhahaa qismaة اlmutashaabihaat waxyaabaha isshabaha qismadoodana waa la dhahaa wax looga baahan yahay in wax lasu celiya ma jiro halkan qiimaynna ma soo gelayso qiimaynna ma soo gelayso celinna ma soo gelayso marka kaasi waxaa weeye sida maalan shay mili ah miligana waa sida firidii iyo wixii la midka ayna soo dhaafay raashin ayaa meesha yaalla tusaale ahaan raashinkaasina waxa weeye waa raashin isku mid ah isku jinsi ah markaa si isleeg baa loogu qaybinayaa oo kiilo baa loogu qaybinayaa ama miisid baa loogu qaybinaya si isleeg haddii labada qof isku in leeyihiin ayaa loogu qaybinayaa waaya ama waxa weeye tusaale ahaan daar guri dhismayaal baa ku yaalla daartaas muttafiqat alabniya dhismayaasheedu waa isku mid waa guri ka kooban afar maqsin laba ninna uu ka dhexeeya oo si isleeg u leh marka laba maqsin iyo laba maqsin ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kale dhul ajzaadiisu isku midta oo waxa weeye aan kala fiicnayn oo aan kala sarraynin oo midna mid kale waxba la dheerayn oo isku mid ah oo siman kaasna waxaa weeye waa ardun mushtabihat اlأجزاء ayadna waxaa weeye qisma qismatu alأجزاء wey qismadan haddaba qofkii diida waa la khasbayaa qofkii diida waa la khasbayaa waa qisma ijbaar weeyaan hadduu midkood uu dalbado in dhulkii loo qaybiyo ama gurigii loo qaybiyo ee dhismayaasha islaag ku yaaleen ama raashinkii isku midkaa loo qaybiyo midna uu diido kii diiday waa la khasbaya waa loo qaybinayaa qaabkee haddaba loo qaybinayaa waxaa loo qaybinayaa horta sihaantii ayaa laisleekeysiinaya qaybe isla eg baa loo qaybinayaa waxa weeye shaygii waxaan laisku leekeysiinaya haduu yahay wax la miiso miisid baa kaylan xagga miisidii baa laisku leekeysiinaya hadduu yahay wax la miisaamana miisaankii baa laisku leekeysiinaya wax la mitriyo cabir la saaro hadduu yahayna sida dhulkiina waxa weye dhudhunkii baa laisku leekeysiinaya tusaale laba nin baa raashin loo qaybinayaa raashinkuna maalan waa konton kiilo waxaa loo qaybinaya han labaatan iyo han labaatan ama waa dhul waxa weeye cabirkiisu yahay afartan mitir iyo afartan mitir marka waxaa loo qaybinaya laba isleeg dhulkii dhinacna labaatan buu yahay dhinacna wuxuu yahay afartan oo xaggii mitirkaa laisku leekeysiinaya bicadad اlansiba iyadoo la eegayo yani nasiibyadu hadday isku mid yihiin si isleeg baa loo qaybinaya saddex ninba maalan dhulka dhexeeya dhulkuna waxaa weeye waa shan iyo toban mitir shan iyo shan iyo shan ayaa loo qaybinaya waayahay marka ninkii qaasimkaa wuxuu samaynayaa warqado ayuu soo qaadayaa warqadahaas wuxuu ku qorayaa warqad kasta saddexdii nin ee maalan loo qaybinayey ayuu magacyadooda ku qoraya isma shariik warqad kasta hal nin ku qoraya maalan warqad wuxuu ku qorayaa moxamed warqadna wuxuu ku qorayaa xasan warqadna wuxuu ku qorayaa yuusuf waaya ama wuxuu ku qorayaa ajzaada magacyadooda dhulkii wuxuu qeybiyey maalan kow iyo labo iyo saddex waa saddex qico oo oo isla oo waxa weeye nambaro u kala sameeyey kow iyo labo iyo saddex wuxuu ku qorayaa warqad o warqadna labo warqadna saddex asagoo markaa caddaynaya o waa dhulka bariga xiga maalan saddexna waa dhulka galbeed xiga labana waa qidcada udhaxaysa labadaas asagoo markaa xad waa la caddaynaya sidayna iskuu khaldamin hadhow o maxaa looga jeeda laba maxaa looga jeeday wuu kala caddaynaya jus kasta waxaa looga jeeda dabeetana warqaddii ama ajzaada uu ku qoray qaybihii ayaa waxaa la gelinaya fii banaadiq dhoobo waagi hore dhoobooyinkaasaa la gelin jiray oo dee waa dhaqan soo jiranaha dhoobooyin islaag agga xajmiga iyo xagga shakliga islaag ayaa la gelin jiray rucadaas ama warqaddaas hadda laakiin looma baahno waxa wey bakshad baaba yani ka wanaagsanoo bakshadaa la gelin karaa bakshado bakshadaa la gelin karaa dabeetana nin baa loo yeedhayaa aan joogin markii ruqadahaas waxa weeye wax lagu qorayey iyo markii dee qaybintu ay dhacaysayba aan goobjoog ahayn waxaa leeyahay soo saar ruqco soo saar hal warad warqadaha dabcan waa la gelinaya meel baa la gelinaya kiish baa la dhex gelinaya maala jawaab baa la dhex gelinaya ama god baa la gelinaya meel baa la gelinaya si uusan u kala doordoorin gacanta buusan u gelinaya waaya marka waxaa leeyahay juska koobaad qofka qaadanaya haddii asmaada uu qoray hadduu asmaada qoray waxaa leeyahay juska koobaad qofka qaadanaya soo saar dabeetana gacantu gelinaya qofka magaciis soo baxo maalan waxaa soo baxay maxamed maxamed baa la mar baad bu gelinaya haddana waaan soo waxaan soo saarana qofka juska labaad qaadanaya gacantu gelinaya haduu soo baxo maalan xasan xasan baa saddexaad waxa weeye halkaa qayb ma soo hadhay soo qaadanaya loma baahnaba ka saddexaad in gacanta loo geliyo ilan laba qaybood hadii la qaato hal qayb soo hadhay soo ma qaybta saddexaad ninkii saddexaaduma qaadanaya hadduu magacyada ku saaraya hadduu ajzaada uu qorayna waxa weeye magacyadu ku soo saaraya hadduu أجزaada uu qoray oo maala warqadda wuxuu ku qoray dhulka nambarko nambarkiisu yahay an iyo dhulka nambarkiisu yahay labo iyo dhulka nambarkiisu yahay saddex saas ku qoray isagoo xuduudda caddaynaya mid walba ninkan soo saaraya wuxuu ku soo saarayaa magaca zayd zayd maala dhulkuu qaadanaya soo saar gacantuu gelinaya marka zayd dhulkiisi waa ka maala wan baa u soo baxay wankii baa la siinaya haye haddana waxaa soo saartaa camar dhulkiisa gacantuu gelinaya haddana camar dhulkiisa soo saaraya ka soo hadhayna waxaa qaadanaya ninkii kale ee saddexaad waaya qaabkaasaa loo qaybinayaa waad aragtaa oo dhulkii haddana asagoo isleeg haddana nooc qorituura ku jira waxaan dambe uu sheegayo dhan waa qorituur waa nooc qorituura wuxuu idhi wamaa laa yacdumu wuxuusan weynayn darru dhibkiisu qismatu qaybintiisu anwaacu noocyaal weeye axaduha noocyadaas mid ka mida bilajzaa'i qayba weeye ka miliyin sida mili shay isku mid ah wadaarin iyo dhul mutafiqati abniyati dhismayaasheedu isku mid yihiin wa ardan dhul mushtabihaati اlajzaa'i qaybaheedu isshabahaan fayujbar waa la khasbayaa almumtanicu qofkii diida fatucadal waa lisleekaysiinaya assihaamu qaybihii keenin xagga miisida wawasnan xagga miisaanka wadarcan xagga dhudhanka bicadadi اlansibaa'i ee waxa weeye qaybaha tiradoodu intay dhan tahay ayaa markaa laisku leekaysiinayaa oo laga dhigaya in istawad waa haddii ansibadaas iyo nasiibyaashaas ay isleeg yihiin wayugtab waxaa lagu qori doonaa fii kulli ruqcatin warqad walba waxaa lagu qori doonaa wayaktub wuxuu ku qori doonaa fii kulli ruqcatin warqad walba isma shariikin xaqle magicii aw mase an qayb ka mida qaybihii mumayazan oo ku soocan bixaddin ku soocan xuduud aw mase jihatin ku soocan watudraj waa la gelinaya riqaacdaas fii banaadiqa dhoobooyin mustawiyatin oo isleeg uma dabeetana yukhriju soo saarayaa uma dabeetana yukhriju waxaa soo saaraya man lam qof yaxdurhaa waxa weye riqaacdaas aan goobjoog ka ahayn ayaa wuxuu soo saaraya rucatan rucayuu soo saaraya cala aljuzi alawali qaybta koobaad ku soo saaraya in kataba asmaa magacyada hadduu qoray fayucطi wuu siinaya man kharaja ismuhu qofkii magaciisa soo baxay aw calى ismi zaydin zayd magaciisa buu ku soo saaraya in kataba ajزaء qaybihi hadduu qoray fain اkhtalafat اlansibaaw nasiibyadii ama qaybihii hadday kala duwan yihiin wadalika mithaalka nisfi nis weeye wauluثu ulu weeye wasudus sudus weeye juzat ard dhulkii waxaa lagu qaybinaya calى aqali sihaami qaybaha midka u yar waqusimat waana loo qaybin doonaa kamaa sabaqa sida la soo dhaaftay wayuxtarazu waxaana laska ilaalinaya markan can tafriiqi xisati waaxidin hal qof ee sadkii in la kala qaybiyo ayaa la iska ilaalinayaa haddii nasiibyadu kala duwan yihiin bimacnaa xisastu hadday kala duwan yihiin oo si isleeg ayna u lahayn dhulka oo si kala badan u leeyihiin tusaale ahaan nin wuxuu leeyahay dhulkii nis buu leeyahay midna ulu buu leeyahay midna sudus buu leeyahay waaya markaas dhulkii waxaan ku qaybinayna calaa aqali sihaam sahmiyada midka u yar waa kee waa suduskii lix qayboodoo isleeg baan dhulka ka dhigaynaa dabeetana la soo sheegay ayaa markaa loo qaybinayaa dabcan saaxibunisba waxaa kusoo hagaagi doonaa saddex sahmi saaxibuulutna laba sahmi saaxibusudusna hal sahmi laakiin taqsiimka waa qaabkii aan soo sheegnay baa la mari doonaa ama dariiqat alajzaa ama dariiqat alasmaa ama magacyadu riqaacdii ku qori doonaa ama wuxuu ku qori doonaa ajzaadii saasuu u jeedaa waqusimad kamaa sabaq oo markaa maalan haddii uu ajsaadii ku qoro hadduu asmaadii qoro tusaale ahaan wuxuu leeyahy hadda waxaan u soo saaraynaa zayd baan u soo saaraynaa buu leeyahay dabeetana gacantuu gelinayaa waxaa soo baxay maalan kii koowaad baa u soo baxay zayd zaydna wuxuu aha kii niska iska lahaa waxaa la siinayaa ka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad saasaa laisku xujisinayaa saddexdiisa waa la isku xujisinayaa haddana gacantuu gelinayaa waxaa u soo baxay kii maalan laba eh, uludka lahaa ka kuxiga kusixigaa la siinayaa saaxibu sudusna waxa u caynoobaya kii u dambeeyey wahaakada hadduu ajsaada qorana waa sidaasi la midon ayadna sidaan soo sheegnay ma ayadna la marinaya wuxuu iska ilaalinaya haddaba can tafriiqi xisati waaxidin hal nin xisadii inuu kala qaybiyo maadaama ay kala badan yihiin oo saaxibu nisna saddex saami kusoo agaagayo saaxibu uludna laba saami labadaa nin wuxuu iska ilaalinayaa in sahmigoodu kala qaybiyo oo maalan la siiyo dhulka u kooneeye ka u kooneeya oo inta dhexaana rag kale la siiyo taasaa la iska ilaalinaya saaxibu nis saddexdii sahmi wayna isku xigaan kow iyo laba iyo saddexina ahaadan isku xijidha cala alwalaa saaxibu athuluthna labadiisi sahmi wayna isku xigaan maalan afar iyo shan sudus asagu waxa way hal sahmi waa asagu leeyahy wixiisu waa ma qaybsamayo wuxuu idhi athaani nooca labaad waxa weeye alqismatu biاtacdiil isudhigid isudhigid waxa weeye in lagu qaybiyo wadaalika miaal ka ardin sida dhul weeye takhtalifu qiimatu ajzaa'ihaa qeybaheedu qiimihiisu qaybaheedu qiimihiisu kala duwan yahay bixasabi quwati imbaatin waxa weeye nabaddhalin awooddii ay kala duwan tahay wa qurbi maaynay biyo dhowaashahood wayujbar waa lagu khasbi almumtanicu kii diida calayhaa qismadana lagu khasbi fi adar muctad nooca labaad waxaa wey qisma bitadiil alqisma bitacdiil alqisma bitacdiil waxaa weeye waa yani sida dhul maalan kala qiimo badan isku qiimo maha dhulku waa beer weyn maalan oo qiimaheedu isku mid ahayn ajzaadeedii way kala qiimo badan tahay qayb baa qayb kale ka qiimo badan oo maxay kaga qiimo badan tahay maalan yani xagga nabaad dhalinta ayay kaga fiicanta oo in yar baa u dhigantay in badan xagga dhirta ka soo baxaysa iyo quwada imbaadka dhul waa carasan dhulna waxa weeye dhul aan carasan ahayn oon wax badan soo saarayn waaya intaa yarta inta ka soo baxaysa ayaa waxay u dhigantaa maalan ulu inta ka soo baxaysa ayaa u dhiganta uluayn inta ka soo baxaysa dhulkaasaa ka carasan ama qurba maa biyihii ayuu dhulkii qayb ka mida ah u dhow yahay maalan webibaa meesha mara webiga qaybta u dhow ayaa ka qiimo badan inta ka fog waxa wey agga shishe xigta laa shaka marka isku qiimo ma noqonayaan marka maadaama dhulkii kala qiimo badan yahay waxaa loo eegayaa xagga qiimaha oo qiimihii baa laisku leekeysiinaya maalan haddaan dhahno dhulkan qaybtan quwatu imbaadka leh waxay u dhigantaa ulu ka mid ah, wuu dhigmaa uluayn uluna waxaa laga dhigayaa haddii laba nin maala dhulka loo qaybinay si islagu lahaayeen ulu waxaa laga dhigayaa qayb uluaynkii waxa wey laga qiimo badnaana waxaa laga dhigayaa qayb haddii maalan ulu uu u dhowaa biyihii uluaynna biyihii ay ka fog yihiin uluaynkaana waxaa laga dhigayaa hadday xagga qiimaha saa isku dhigmaan uluynkana waa laga dhigaa qayb uludkiina qayb baa laga dhigaya saasaa laisku lekeysinaya xagga qiimaha loo eegaya agga qiimaha say u kala qiimo badan yihiin qismadan tacdiilka ah waxaa tacdiil lagu magacaabay xagga qiimaha laisku leekeysinaya qofkii diida waa lagu khasbaya hadduu labadii nin mid ahaan u dhahan loo qaybiyo midna uu diido kii diiday waa la khasbayaa maxaa yeelay maadaama xagga qiimihii ay ka siman yihin waxay la mid tahay sida ayagoo ajzaadi ka siman qismat lmutashaabihaati o kale la mid tahay qismat mutashabihat ajzaadi kumayna sinayn tanna qiimihii bay ku simantah aلثaani nooca labaad ee qismadii ah waxa weeye alqismaةu biالtacdiil isku dhigid isu dhigid ama isleekaysiin xagga qiimihii laisku leekaysiiyo weeye wadalika miثaal ka arda dhul weeye takhtalifu qiimatu ajzaa'iha qaybaheeda qiimihiisu uu kala duwan yahay bixasabi quwati imbaatin nabaad dhalin awooddii ay ku kala duwan tahay wa qurbi maaini biyo u dhowaanshahood wayujbaru waana la khasbi doonaa almumtanic qofkii diida calayhaa qismadii baa lagu khasbi doonaa fi ladari muctamad haddaan qabanno walow istawad hadday isleekaato qiimatu daarayni laba guri qiimahood aw xaanootayni ama laba dukaan fadalaba u dalbado waxaa weeye mid walba oo shiraakiin ka mid ah jacala kullin mid walba oo labadii daar ah ama labadii xaanuud ah liwaaxidin mid in la siiyo kii kalena intaa in lamida la siiyo falaa ijbaara khasbid ma jirto mase istawad waxaa isleekaatay qiimatu cabiidin addoommo qiimahood baa isleekaaday aw iyaabin ama maryo qiimahood baa isleekaaday addoommaha iyo maryahaasoo min noocin hal nooca ah, ujbira waa la khasbayaa kii diida aw amase addoommaha iyo maryahaas min noocayni waa laba nooc oo kala duwan falaa lama khasbayo kii diida wuxuu ku yidhi haddii laba guri oo isku qiimo ah laba nin isku leeyihiin ama laba dukaan oo isku qiimo ah laba nin ay isku leeyihiin oo ay dalbadaan in loo waxa weeye labadaas mid ka la siiyo labadii daar mid ka la siiyo kii kalena daarta kale la siiyo midna waxa weeye dukaan la siiyo midna dukaan kale la siiyo hadday sidaa dalbadaan abi maayo laa ijbaar wax lagu a cidna lama khasbayo ayagu ha qaybsadaan saa ku qaybsadaan amayna ku qaybsanin laakiin ijbaar halkan ma yaallo sababtoo ah aqraaddii baa ku kala duwan meelahay ku kala yaallaan guryuhu ama dukaamadu ku kala yaallaan iyo dhismayaashu yacnii meeshay ku kala yaallaan ayay aqraaddu kala duwanta sidaa darteed cidna khasbi mayno aygu lakin hadday doortaan sidaa saa ku qaybsadaan ayaa khiyaarka iskale haddii laakiin waxaanuu yahay addoommo isku nooca ah, ama dhar isku nooca addoommo ah. isku nooc waxaa looga jeeda isku jinsi ah isku qolo ah ama dhar isku nooca ah. haddii ay dhahaan waan qaybsanaynaa oo midkood oo waa halnoo qaybiyo midna uu diido kii diida waa khasbaya maxaa wax farqiga u dhexeeyo addoommihii hadday isku nooc yihiin ama waxa weye dharkii hadduu isku nooc yahay wax farqiga udhexeeyo la sheegay ma jiro aqraaddi kuma kala duwano laakiin haddii addoommihii ay kala nooc yihiin midna waa addoon turkiya midna waa addoon hindi ah ama waxa weeye dharkii ayaa kala duwan oo dhar isku noocaba ma ah markaas cidna la khasbi maayo cid la khasbaya ma jiro haddii ayagu raalli ku noqdaan inay qaybsadaanna way qaybsanayaan haddayna raalli ku ahayna cidna la khasbi maayo hadduu midkood uu diidan yahay la khasbi maayo aلثaaliثu nooca saddexaad ee aqsaamtii ka mid a ama qismadii ka mid ah alqismaةu biraddi celin in wax lagu kala qaybsado weeye wadalika miaal bian yakuuna waa inuu ku sugan yahay fii axad اljaanibayni labadii dhinac ee dhulka maalan mid ahaanuu ku sugan yahay biirun ceel aw shajarun ama geed laa yumkinu ayna suuroobayn qismatu in la qaybiyo fayaruddu wuu celinayaa man ya'khuduhu waxa weeye shaygaas aan soo sheegnay ah, ceelka ah ama geedka ah qofkii qaata wuxuu soo celinayaa qisda qiimatii qiimihiisii wixii kaga soo agaagaya kii kale walaa ijbaara fiihi khasbidna ma jirto wa huwa waxa weye qismadan raddiga ahna waxaan soo sheegnay qismatu raddi ahna baycun iib weeye wakada waxaa la mid ah التacdiilu qismaة tacdiilkiina iib weeye calى اmadhab wa qismaة اأجزaaءi أجزaada ama qaybaha qismadeeduna ifraazun soocid weeye fi اadhar nooca saddexaad ee qismada waxa weeye qisma birad qisma birad waa qaybin ku dhisan in wax lasu celiyo in wax lasu celiyo oo taas ayay ku imaanaysaa shayga la qaybinayo maalan waxa weye mid baa wax dheeraada la socdaa tusaale ahaan dhul baa la qaybinayaa dhulkaas dhinac waxaa ku yaalla geed baa ku yaalla ama ceel baa ku yaalla isla markaa waxaasi qayb ma gelayo ilan waxa weeye geedkii qayb ma gelayo lama kala qaybin karo nin umu raaci ceelkiina qayb ma gelayo nin umu raaci marka kaa uu ku soo hagaago qaybtii ceelku uu ku yaallay ama qaybtii waxa weye geedka uu ku yaallay wuxuu bixinayaa wixii kaga soo hagaagaya saaxiibkii geedkaas wixii saaxiibka geedka kaga soo hagaagaya tusaale ahaan dhulka la qaybinayo qiimihiisu waxa weye waa kun laakiin mid baa waxaa ku yaalla geed qiimihiisu yahay kun ama ceel qiimihiisu yahay kun dhulkii markii si isleeg labadii nin loogu kala qaybiyey maadaama si isleeg u kala lahaayeen kii waxa weeye qurcadiisa ama qorituurkii ugu soo hagaagay qaybtii geedka lahayd ma qaybtii ceel ku yaallay ceelkii marka la qiibayna uu noqday kun ama geedkii uu noqday kun saaxiibkii qaybtiisii buu celinaya waa maxay kunkii haafkiisi muu celinaya an boqol buu celinaya an boqol ayuu celinaya saas wey haddaba tan waxaa lahaa qisma birad labadii hore waxaa idhi ijbaar baa ku sugan qofkii diida waa la khasbaya laakiin tan ijbaar kuma sugno maadaama shay ka baxsan dhulkii la qaybinaya meeshuu ku jiro ceelkii ah ama geedkii ah cidna la khasbi maayo walidaalika mualifku wuxuu yidhi noocani waa beec waa iib maadaama muqaabalatu maalin bimaal xoolo laisu celinayo ee geedkii qaybtuu ku lahaa ninkan ayaa loo celiyo oo lacag ahaan loogu celiyey ama waxaa weeye ceelkii intuu ku lahaabaa lacag ahaan loogu celiyey marka waa beec kaannamaa in laga iibsaday waxa weeye qaybtaa uu ku lahaa geedka ama ceelka isla markaa dhulkii laftirkiisa xataa nooc waxa weeye qiima isku celin baa ku jirto waxa weeye iib baa meesha soo galay waaya marka noocani waa iib sidiisaba waa qismo iib ah tacdiilka qismata tacdiilkana soo dhaafaysana ayadna khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ayadna waa iib waaya maxaa yeele jus kasta waa mushtarak jus kasta waa la isku lahaa laakiin maadaama waxa weye qiimo laisku leekeysiiyey waa nooc iib ah waaya laakiin qismaة اأجزاء waa nooci koobaad ama qismaة الmutashaabihaat kaan ku tilmaano weye kaas isaga waa ifraaz waa kala saarid xuquuqdii isku lahaayeen maa loo kala saaraya ninkas xaqiisii maa loo celinaya adna intaa qaado adna intaa qaado waxa weeye wax haba yaraata iiba ku jira ma jiro wuxuu dhaha nooc ثالث nooca saddexaad alqismaةu biradi celin in wax lagu kala qaybsado weeye wadalika miaal bian yakuuna waa inuu ku sugan yahy fi axad اljaanibayn labadii dhinac ee dhulka biirun ceel aw shajarun ama geed laa yumkinu insuula min qismatu in la qaybayo fayruddu wuu soo celinaya man yaahudu qofkii qaata waxaan soo sheegnay ee ceelkii ama geedkii ah qista qiimatii qiimihiisa wixii kaga soo hagaagayey saaxiibkii ayuu u soo celinaya walaa ijbaara khasbid ma jirto fiihi dhexdiisa isku khasbi maayo qismatu radigan wa huwa qismatu radigan baycun iib weeye waxaan soo sheegnay qismatu radda waa iib wakadaa saasoo kale atacdiilu qismatu tacdiilkii ayadna waa iib cala madhab muctamad haddaan qaban wa qismatu اlajzaa qismadii qaybaha waa tii mutashaabihaadkae ifraazun waa soocidun ayadu waxaa weeye kuma jiro wax iiba kuma jiro fi adhari muctamad haddaan qabano walidaalik haddii iib ahaan lahayd qismatu eh, ajzada ijbaar ma galeen ijbaar ma galeen ama tacdiilka iyadoo iib haddana waxaan idhi ijbaar baa galay maxaa yeele waa iib loo baahan yahay waa sida xaakimkii inuu iibiyo kale sida qofkii qofkii deymaysnaa xoolihiisii inuu khasab ku iibiyo oo kale un weyaan qismatu tacdiilka wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fi raddi celintii waxaa loo shardiya alridaa raalli ahaanshaa loo shardiyaa bacda khuruuji اlqurcati qorituurkii markuu soo baxo walow taraadayaa labadii qof haddii ay shariikeenka hadday ku raalli noqdaan biqismati maa laa ijbaara fiih wax khasbiduunu ku sugnayn qismadiisa hadday ku raalli noqdaan unshurada waxaa la sardiya aridaa raalli ahaansho bacda alqurcati qurcadii markay soo baxdo qorituurki markuu so baxo fi asax ka qowlihimaa sida waa inay dhahaan oo kale labadii shariig radiinaa waxaan raalli ku noqonnay bi haadihi alqismati qaybintan aw mase bima akhrajathu lqurcatu qorituurku wuxuu soo saaray wuxuu ku yidhi arad qismadii raddiga aan soo sheegnay waa noocii u dambeeyey saddexaad waxaa loo shardiyaa qismadaas rido qurcada marka la samaynayaba in ay labada ninba raalli ku yihiin labada ninba inay raalli ku yihiin ayaa shardi ah waaya sidoo kale qurcadu markay soo baxdo oo labada nin mid ahaan uu ku soo qaybtii maalan ceel ku yaalla ama geed ku yaalla iyo wixii la halmaaba inay labadoodaba raalli ku yihiinna waa shardi maadaama iib weeyaan aan nidhi maadaama aan nidhi waa iib iibkuna wuxuu u baahan yahay ridu u baahan yahay ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum inama albaycu can taraad waa kii xadiidkuna ahaa qurca iibku kuma noqdo qorituur ma noqdo iibku waa in labada nin ay raalli ku yihin markay qurcadu soo baxday kadib iyo intayna soo bixin ka hor labadaba ina raalli ku yihin baa shardi ah haddii labadii shariikayn ay raalli ku noqdaan qismada wax aan ijbaar uuna soo gelaynin oon laisku khasbaynin ha waa qismatu raddigaasaa layidhi laftirkiisii weeyaan baaba layidhi culamada qaar ay dhaheen culamada qaarna waxay waa qismatu tacdiili ifraas hadday qurco ay soo gelayso oo markaa ayada lama khasbayo yacni ilaa dee qismada ay dhacdo lama khasbayo waxaa shardiga ah markaas in qurcadu markay soo baxdo kadib ay raalli ku noqdaan oo ridahaas seebuu noqonaya labadii ninay shariikiinka waxay dhahayaan qismadii raalli baan ku noqonnay ama qurcadu waxay soo saartay ayaa raalli ku noqonnay waa inay saa dhahan mualifka waxaa la yidhi halkan uu yidhi walow taraadaya biqismati maa laa ijbaara fiih halkaas waa takraar baa la yidhi maxaa yeele wax ijbaar aan lahayn waa qismatu radd qismatu raddi baan ijbaar lahayn taana hadal ka horreeyey buu kusoo sheegay wuxuu uhi wayushtaradu fi raddi arridaa bacda khuruuji alqurca marka hadalkiisa takraar baa ku jiraa la yidhi halkaas culamada qaarna waxay dhaheen halkan maa laa ijbaara fiih meesha yacni tasxiif baa galoo mal ijbaaru fiih wax ay khasbid gelayso ayaa looga jeedaa oo waxay khasbiddu gelayso waxaa marka noqonaya qismatu tacdiilki iyo qismatu ifraaski oo markaa tasxiif baa galay bay dheheen maa shay alijbaaru khasbid fiihi dhexdiisa tahay saasaa looga jeedaa bay dheheen culamada qaar marka cibaaradaas xoogaa waa mushkil culamada qaarna sida saaxibu nihaaya wuxuu yihi cibaarada seenay sax ku tahay dadka waxa weye waa khalad yidhina ayagaa si khaldan u fahmee waxaa looga jeedaa qismata maa laa ijbaara fiihi qismatu tacdiil iyo ifraas laakiin ilى اlآan waxa weeye khasbid ma jirto saasuu ka wadaa laakiin qismada markay dhacdo markaas waxa weeye waxaa loo baahan yahay inay raalli ku noqdaan lama khasbayo inuu intaa qaato lagu khasbi maayo waa inuu raalli ku noqdaa bacd اlqurc saas looga jeedaa wey calى kulli xaal culammadii shuraaxda ahaa saaxib اlmuqni iyo saaxib الnihaaya iyo kayrkoodba way isku khilaafeen yani cibaarada macnaheeda qaar waxay leeyihiin takraar baa ku jiro oo waxa weye raddiga waa kii uu soo sheegay on maa laa ijbaara fiihi waa raddig un ilan raddiga ijbaar ma leh marka muxuu usoo celcelinayaa waaya haddaba si kastaba ha ahaatee cibaarada ay ka cabirayaan waa inay noqoto cibaaro ay ku dhawaaqayaan oy dhahaan markii qismadu ay dhacdo cibarada ka cabiraya raddiga waa inay noqoto cibaaro cad maalan qismadii raalli baa ku noqoni ama qurcadii waxay soo saartay ayaa raalli ku noqoni waa inay saa dhahaan wuxuu idhi walow abata hadday sugnaato walow abata hadday ku sugnaato bibayinatin markhaati halaun khalad uu ku dhacay ninkii qaybiyaha ahaa halaun halad aw xayfun ama eexasho fii qismati ijbaarin haladka ama xayfkaasoo galay fii qismati ijbaarin khasbid qaybinteed nuqidat qismadaas waa la burinayaa fain lam takun haddaysan jirin bayinatun markhaati wadacaahu uu sheegto xayfkii ama haladkii waaxidun mid uu sheegto falow waxaa u bannaan taxliifu shariikihi shariigiisii inuu dhaariyo wuxuu ku yidhi haddii bayine iyo markhaati caddayn hadday ku sugnaato ee in uu khalad soo galay khalad fool xun ama khalad xataa addoon doon aan fool xumayn halad inuu soo galay qismadii ama jawr iyo eexasho inay soo gashay oo ninkii uu eexday waxa weeye labadii nin u qaybinay mid ahaan oo dee xaq uusan lahayn uu siiyey qismadii ijbaarka khasabka ahayd qismadii waa la burinayaa qismadaas waa la burinaya dib baa lagu soo celinaya waa hadday bayin iyo markhaati u cadday arrinkaas haddii caddaynaysan jirin markhaati aysan jirin oo labadii inay wax loo qaybinaya mid ahaan baa sheegtay wuxuu yihi ninkan wuu iga eexday ama qaybintan khalad baa ku jira khalad baa soo galay buuhi ninkaa waxa weeye wax sheeganaya khaladka sheeganaya ama eexashada sheeganaya waxaa u bannaan inuu shariigiisa u dhaariyo ninkan kale waxa wey qaybta ee ka dhaxayso shariigiisa ah u dhaari karaa uu dhihi karaa ii dhaaro in qismadan wax eexasha ayna soo gelin ama wax khalad ah uusan soo gelin ii dhaaro u dhihi karaa hadduu dhaarto markaas waxa weye lagu noqon maayo qaybintii hadduu dhaaran waayana oo ka aamusa dhaartiina asagaa la dhaarinaya alyamiin almarduuda hadduu dhaartana qaybtii waa la burinaya dib baa lagu soo celinayaa walow abata hadduu ku sugnaatay bibayinati markhaati halatun khalad hadduu ku sugnaado waxayfun ama eexasho fii qismati ijbaarin qasbidda qaybinteedii nuqidat qismada waa la burinayaa fain lam takun bayinatun markhaati hadduusan jirin wadaca uu sheegto xayfkii ama haladkii waaxidu nin baa sheegtay mid ka mida labadii nin falahu waxaa u bannaan kaa sheegtay taxliifu shariikii saaxiibkii ninkii waxa wey qaybtu ka dhexaysay inuu dhaariyo walow idacaahu haddii uu sheegto haladkii ama xayfkii fii qismati taraadin qismo raali lagu wada yahay oo raali iskaga ahaa oo waqulna aan dhahno qisma taraadiga sida baycun waa iib fala saxu muctawad waxa weeye annahu shaaniye laa ahara raad inuusan lahayn lilhaladi khaladkii falaa faa'idata faa'ido uma sugnaan lihadii dacwa sheegashadan qultu qaala nawiy wuxuu yidhi raximah اllah wain qulnaa haddaan dhahno ifraazun qismatu taraadiga waa ifraaz waa soocidun nuqidat qismadii waa la burinayaa in habata haddii haladkii uu ku sugnaado markhaati uu ku sugnaado wailaa haddii kale uusan markhaati ku sugnaanin fayaxlif waxaa dhaaran doona shariikuhu shariigiisa dhaaran doona wallah aclam wuxuu ku yidhi haddii khaladkii ama eexashadii uu sheegto mid ka mida qismaduna ay tahay qismo taraadi ah qismada taraadiga waa sidee waxa weeye ayagaa maalan nin u qaybinaya ayay waxa weeyaan dhisteen way adu noo qaybi ama ayagaaba qaybsadayba labadoodaaba labadoodaa qaybsaday waa qisma taraadi ku dhisan markii qismadii ay dhacday kadibna raalli bay noqdeen oo waxay qaybsadeen raalli bay yihiin qismataraadigaasna aan dhahno waa iib qismataraadiga haddii aan dhahno waa iib haladkaa ninkani uu sheegtay wax macnaa uu samaynaya ma jirto wax raada uu yeelanayo ma jirto dacwadanna faa'iida ma leh wax ka soo baxaya ma jiro xataa haddii ay sugnaato in dagid ay dhacday maxaa yeelay asagaa raalli ugu noqday ninkan inuu ziyaadada oga tago marka waxay la mid tahay sida asagoo hee shay soo iibsaday oo dagid ku soo iibsaday maadaama aan nidhi qismatu taraadi waa iib iibka haddii lagu dago kama noqon kartid maalan mobil baad soo iibsatay ee boqol doolar la siiyo waxaa lagaa siiyey boqol iyo labaatan doolar markaad meherada isagoo soo baxday ayaad meherad kale ka baayaacday mobilka dhimisaa la siiyaa waxaa boqol doolar baa la siiya hadna boqol iyo labatan baa lagaa siiyey waa lagu dagay ninkii boqol iyo labatanka kaa siiyey kuma noqon karto ma dhigi kartin waa dagtaye eh? waxa weeye ii soo celi lacagtaydi ma dhihi karto aq ma lihid maxaa yaele beeca sidiisaba dagid bu ku dhisan yahay waa laisdagaa beeca haddii adi laguu guuro oo lagu dago dee adigaa gaabiyo wax iska hobsan waaye naftaaduon eersan cid kale ha eersan tanna waa saasoo kale haddii qismadan aan dhahno waa iib dee waa iib laisku dagay un iibka laisku dagana waxa weeye haddii la dhaho khalad baa dhacay iyo waxbaa lagu dagay iyo adeer adu xaggee jirta markii lagu degayy caqligaaga maankaaga xaggee jira alqaanuun laa yaxmil mukhafaliin bay dhaha qaanuunka dadka dhoohan ma ilaaliyo qofka hadduu dhoohan yahay qaanuunku ma ilaaliyo waaya haddii laakiin aan dhahno qisma qismadan taraadiga ah waa ifraas waa soocid iib ma ah haddaan dhahno ee waa soocidun xuquuq baa la kala saaraya haddaan dhahno markaa qismadii waa la burinayaa dib baa loogu noqonaya waa haddii ay ku sugnaatay yani dacwadaas inuu xayf dhacay ama halad dhacay hadday markhaati u ku sugnaaday weeye haddii laakiin markhaati uunu ku sugnaanin oo ninkan iska sheegta un sharigiisa ayaa u dhaaranaya sharigiisu le ii dhaaro ii dhaaro in xayf ama halad uusan soo gelin waxaa weeye qismadan inuusan halad soo gelin ii dhaaru leh hadduu ku dhaarto waxa weeye markaas waxba ma jiraan hadduu dhaaran waayo oo dhaarta ka aamusan asagaa dhaaranaya dabeetana waa la burinaya oo dib baa lagu soo noqonayaa sidaa wey walow idacaahu hadduu haladkii uu sheegto fii qismati taraadin isku raalli ahaansho qismadeedu qulnaan dhahno hiya qismat taraadigaas baycun iib weeye falasax mactuuda waxa weye annahu shani laa ahara raadi inuusan lahayn lilhalad haladkaas falaa faa'idata faa'ida kuma jirto lihadihi dacwa sheegashtada inuu wax faa'ido leedahay ma jirto qultu waxaan idhi wain qulnaa haddaan dhahno ifraasun qismadaa taraadiga waa ifraas waa soocid nuqidat waa la burinaya qismadii in habata hadduu sugnaado haladkii uu markhaati ku sugnaado wa ilaa haddii kalusan markhaati ku sugnaanin fayaxlif waxaa dhaaran doona shariikuhu shariigiisaa dhaaran doona wallahu aclam walow istixiqa haddii la mutaysto bacdu lmaqsuumi wixii la qeybiyey barkii haddii la mutaysto shaayacan an xaalu yahay mid baahsan baalat way ku buraysaa fiihi qaybtaasay ku buraysaa wa fi baaqi intii soo hadhayna waxaa ku sugan khilaafu tafriiqi asafqati safqada kala geynteeda khilaaf ku jiray ayaa ku sugnaanaya awmase ustixiqa waxaa la mutaystay mina nasiibayn labadii qaybood mucayan wax cayiman baa la mutaystay sawaaun oo isku mid ah isla eg labada dhinacba iska la eg ayaa laga mutaystay baqiyat qismadii baaqi bay noqonaysa wa ilaa haddii kale oo isku mid uusan ahayn baalat way buraysaa wallahu aclam wuxuu ihi qaybintii markay dhacday dhulkii loo kala qaybiyey ama xoolihii labadii nin loo kala qaybiyey ayaa waxaa la mutaystay barh ka mida ah maqsuumkii wixii la qaybiyey barh ka mid ah ayaa la mutaystay waaya waa la mutaystay maxaa looga jeedaa nin kalaaba yeeshay waxaa soo baxday inaysan labada nin aysan lahayn oo nin kale oo saddexaad u iska lahaa dhul buu ahaa maalan dhulkii qayb ka mid ah ayaa la mutaystay qaybtaasna waa qayb shaayaca oo rubcah rubuc afar meelood meel dhulkii nin baaba yeeshay dhulkii la qaybiyey waaya qismadii way ku buraysaa intaas rubucaas la yeeshay qismadii ku buraysaa intii soo hadhay laakiin qismadii ma ku buraysaa waxaa ku jira labadii qowl ee tafriiqu safqa qowlkii lahaa waxa weeye intii ayagu ay lahaayeen ku buri laakiin intii ayna lahayn way ku buraysaa qowl waa kaas waa kii muctabadka laakiin labada nin khiyaar bay yeelanayaan labada nin midkii doona khiyaar buu yeelanaya wuu fasakhi karaa qismadii qowl kalena wuxuu leeyahay dhammaan way ku buraysaa dhammaan way ku buraysaa waa qowlkii daciifka ahaa marka labadii qowl ee tafriiqu safqa halkan imanaya waa haddii si shaa'ica juz shaa'ica maalan rubuc oo kale ayuu nin yeeshay waaya haddii laakiin qismigaa soo baxay inuu mustaxaq yahay oo nin kale uu leeyahay uu yahay qadar mucayan ah oo si isla eg labadii qaybood ee la qaybiye ugu jira kana maalan wuxuu ka yeeshay saddex meelood meel kana wuxuu ka yeeshay saddex meelood meel si isla eg ayuu ninkii waxaa weeye qaybtan lahaa labadii qayboodee la qaybiye u yeeshay waaya qismadan sideeda baaqi hanaysa ninkan waa laga jarayaa intii ninkan waa laga jarayaa intii waxaa weeye ninkan usoo baxday ninkana ulu bu ku yeesh soo maa ulukii baa loga jaraya kana ulu bu ku yesh ulukii baa loga jaraya intii kalena sideedii ahaanaysa intii kalena sideediiba ahaanaysa waaya haddii kale laakiin oo si isla eg qadarka mucayinka uusan isla ekayn ninkanna wuxuu ka yeeshay qaybtiisii maalan saddex meelood meel ninkanna qaybtiisi saddex meelood labo ayuu ka yeeshay ninkan kale ee waxaa weeye xoolihii ee soo baxday inuu wax ku lahaa marka qismadii dhannayd baa isku dhexyaacday sooma ninna ulu baa usoo hadhay ninna uluayn ayaa laga qaatay nin uluayn baa laga qaatay oo ulu baa usoo hadhay nina ulu baa laga qaatay oo uluayn baa usoo haray marka dee cadaalad ma noqonaysa marka hore nis iyo nis baa loo kala qaybiyey marka qadarkan uu ninkan yeeshay qadar kala badan buu noqday marka qismadoo dhan in la buriyay noqonaysaa ninkan qadarkiisa marka laga jaro in dib loo buriyo oo dib loogu qaybiyo ayay noqonaysaa maadaama wax islaag uusa soo hadhin walow suxuqa haddii la mutayso bacdu lmaqsuubi wixii la qaybiyey badhkiisha ay canxaaruya mid baahsan oo qadar mucayan aan ahayn sida rubc oo kale rubcu waa wax baahsan badalat fiihi rubcaasay ku buraysaa ruuc baa laga jaraya intii soo hadhana waxa weeye miyay ku buraysaa mise kuma buraysa war filbaaqi intii soo hadhana khilaafu tafriiqi safqati safqada kala geynteeda khilaaf ku jiray ma halkan imaanaya oo labadii qowl ee soo sheegnay aw mase min anasiibayn istuxiqa waxaa la mutaystay min anasiibayn labadii qaybood ee la qaybiyey mucayanun qadar mucayan la mutaystay sawaaun oo isla eg qadar mucayan oo isla eg baa la mutaystay baqiyat qismadii sidii bay baaqi ku ahaanaysaa wa ilaa haddii kale oo qadar isla eg aan laga mutaysanin labadii nasiib oo ay kala badan yihiin qadarkana waxa weeye midna waaa laga labadii nasiib mid ahaana qadar weyn baa laga mutaystay midna qadar yar baa laga mutaystay marka ayada ah baطalat way buraysaa qismadii oo dhan oo dib baa lagu soo celinayaa wallahu aclam hada wallahu tacala aclى waclam wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin